alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wala ali muxamed wslama tasliima kaiira kitaabu lacima kitaabka lixyo tobnaad ee cumdat laxkaamka ka midii waa kitaabu alacima waa kitaabka cuntooyinka ku saabsan iyo waxyaalaha markaa dabaa'ixda la cuno waxyaalaha xayawaanaadka ee la cunaayo ama cunitaankeedu bannaayn can nucmaan ibni bashiir radia allahu canhu qaala samictu rasuula llahi sala allahu alay waslam yaquul nucmaan waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam yaquul xaaluu odhanayaan maqlay wa ahwa nucmaanu biisbacayhi ilaa udunayh waxaanu nucmaan ku tilmaamay labadii safarood ayuu dhegaha ku tilmaamay oo markuu yidhi waan maqlay ayuu dhegihii farta ku fiiqaya oo labada farood ku kala fiiqaya ina alxalaala bayin wuxuu ujeedaa labadii dhegood baan ku maqlay ina alxalaala bayin wuxuu nabigu yihi sal allahu aleyh wasalam xalaashu waa caddahay wa ina alxaraama bayin xaaraantuna waa caddahay wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhunna kaiiru min annaas waxaa xalaasha iyo xaaraanta u dhexeeya umuurun mushtabihaatun umuro isu eg oo xaaraantiina shabahaya oo u ekaanaya xalaashiina u ekaanaya labada nooc buu u egyihin mid walba shaabah bay ku leeyihiin umuurahaasoo laa yaclamuhunna kahiiru min annaas in fara badanoo dadka ka mida ayna garanayn faman ittaqa shubahaati istabra'a lidiinihi wa cirdih faman ittaqa shubahaati ku kastoo shubahaadka iska ilaaliya faqad istabra'a waa ilaashaday oo waa u beri noqday lidiinihi wa cirdih diintiisa iyo sharaftiisa mid walba yacni diintiisina waxa way noqonaysaa beri oo xaaraan aanu garanayn inuu ku dhaco kama imanayso hadduu ka dheeraado cirdigiisa iyo sharaftiisuna waa u dhowrmaysaa oo in lagu dhaleeceeyo iman mayso ilaa haddii waxaan xalaasheedi iyo xaaraanteedu aynay u caddayn uu iska galo waxaa dhici karta wixii inuu dembi noqdo hadhowna laguna dhaleeceeyo dee diintiisa inay nuqsaan uga timaado waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam ku kastoo shubahaadka ku dhaca waqaca fi lxaraam wuxuu ku dhacay xaaraan bimacnaa shubahaadku ku dhacayaa ee uu caadaysanayaa shubahaadkii inaan u aaba yeelin iska sameeyo oo iskala yimaado waxay dariica u noqonaysaa iyo sabab inuu xaaraantii caddaydna ku dhaco bay waddo u noqonaysa karaaci yarcaa xawla alxima shaanigiisu wuxuu ahaaday ama isagu wuxuu ahaaday karaaci sidii markaa kii xoolaha raacayey oo yarcaa xawla alxima xaalu markaa waxa weeye ku raacayo xoolihii seeraha agtiisa ku raacayo yuushiku an yartaca fiih yuushiku wuxuu ku dhow yahay an yartaca fiihi inuu daaqo yacnii seeraha gudihiisa inuu daaqo bimacnaa nin baa xoolala jooga meel seera dhinaceed buu ku raacayaa maadaamay seerihii ku dhow yihiin waxaa dhici karta seeraha intay u baxsadaan inay daaqaan alaa wa inna likulli melikin xima hooyay waxaa u sugnaaday boqor kasta seera u sugnaaday alaa wa ina xima allaahi maxaarimuh seeraha ilaahay wa xaaraamihiisa alaa wa ina fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh alaadu waa xarfu tambiih hooyaay waxaa jidhka ku sugan cad yar baa ku sugan mudqa waa in yar oo cad ah mudqa waxaa loo yidhi waa maa yumdaq waa in markaa mar la calaaliyo hurhmo ah jidhka markaa cad yar baa ku sugan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh hadday hagaagto mudqadaa yari jirka dhammaantii uu hagaagaya waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh hadday kharribantana jidhka dhammaantii waa kharrimaya alaa wahiya alqalb nebigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam waa qalbiga xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan wuxuu ka mid ahaa axaadiistii jawaamicda aha buu ka mid ahaa fawaa'id badan baana ku sugan waana axaadiistii eh, lagu soo arooriyey arbaciinka arbacuuna nawowiya xadiiskani wuxuu caddaynayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sheegay umuurihii inay u qaybsamaan xalaal cad iyo xaaraan cad iyo umuuro labada mid walba u ekaanaya wa baynahuma umuur mushtabihaatu laa yaclamuhunna kasiiru min annaas marka kuwaasi xalaashii iyo xaaraantii labada waa shabahaya mushtabihaadka waxay yidhahdeen culammadu waxay ku iman kartaa adiladu inay sacaarido waa ku iman kartaa shaygii baa loo hayaa daliil bannaynaya iyo daliil diidaya baa labadaba loo hayaa haddii waxa weeye ruuxa aynay u muuqan sida loo jamcinaayo ama loo kala arjaxayo ama mid inuu naasikh yahay ama mansuukh yahay aanu kala garan ishtibaah baa ka imanaya ishtibaah ayaa ka imanaya waxaa ka mid ah ashyaada qaarkood oo ruuxii aanu garanayn noocay tahay maxalaalba maxaaraanba adiladu ka qarsoontay nisbadiisa mushtabahaad bay u noqonaysa mushtabihaat ayay noqonaysa waxaa ka mid a shaygii xaaraanta ahaa iyo shaygii xalaasha ahaayoo isku qaldamay oo la kala garan waayey keebaa xalaal ahaa keebaa xaaraan ahaa masalan neef baa waxaa loo gowracay liajli illaah magaca ilahayna waa lagu gowracay mid kalena waxaa loo gowracay sanam hadhow baa labadii la kala garan waayey war keebuu ahaa kii bisimka ilahay lagu bireeyey liajli ilah loo gowracay keebuu ahaa kii sanamka loo gowracay ama mid baa waxa bireeyey murtad diinta ka baxay midna waxa bireeyey muslim baa bireeyey labadii baa isku aldameen xaaraan iyo xalaal baa isku aldameen ishtibaah waxyaalu ku yimaado ka midta waxyaalu ku yimaado ayay ka midta marka culammadu waxay yidhaahdeen mushtabihaadku ma aha nooc gaara oo aan labada midnaba soo gelaynin ee dadka qaarkood iyaga nisbadooda inay u noqonayso mushtabihaad baa laga tilmaamaya xadiiskuna waaba sheegaya laa yaclamuhuna kaiiru min annaas laa yaclamuhuna annaasu lama odhan ayna dadku garanayn lama odhan ee kaiirun baa lagu qayiday waxaa laga fahmaya hayru lkaiir intaa badan ee aan garanayn in aan ahayn oo iyagu garanayo meel ugu caddahay inay jirto intaan markaa garanaynin kaiirkaa wixii ka soo hadhay iyaga waxay ugu jirtaa ama xalaashii bayinka ahayd ama xaaraantii bayinka ahayd bay u jirtaa marka mushtabihaadkani waa arin nisbi ah ruuxa nisbadiisa ishtibaahu kaga jiro ayaa markaa noocan saddexaad uu u sugantay imika masalan markay adiladu iscaariday ruuxii garanaya sida markaa adilada loo kala hormarinayo ama sida loo jamcinaayo ama naasikhi mansuukh inay kala yihiin dee xalaashii bayinkahayd ama xaaraantii bayinkaahayd bay usoo soo gelaysa mushtabihaad uma yaallo labadan xaaraamood ee isku qaldamay ruuxa garanaya marka waxa weeye midna eh, kii xaaraantaa ah inuu kan yahay kii xalaashaana ah inuu kan yahay nisbadiisa mushtabahaad maaha midna wuxuu ugu jiraa xalaal bayin midna wuxuu ugu jiraa xaraam bayin midna xalaashii caddayd midna xaaraantii caddayd masalan masaladan marka waxa xukunkeeda aanu garanayn nooc marka ka mida xayawaanaadka ayuu wuxuu garan waaye war niyow eh, xayawaankaasi ma xalaalba ma xaaraanba isna waramuhu maxalaalba maxaaranba ruuxii garanayey waa diladii markaa waxa weeyaan yani ku saabsanayd yani arkay yani khaas iyo caamba ee de xukunkiis isaga mushtabihaadu maaha wuxuu ugu jiraa yani waxa weeye noocyadii markaa caddaa buu ugu jiraa marka ruuxii nisbadiisa shaygaasi mushtabihaad u yahay inuu ka fogaado ayaa markaa diintiisa u fiican dhowrashada diintiisa dhowranaya marka mushtabihaadku waxay u noqonayaan difaac u dhexeeya isagii xaaraantii way siduu xaaraan uga fogaanayo hadduu mushtabihaadkana ka fogaanayo oo taa uga dheeraanayo si aanu xaaraan ugu dhicin de xaaraantii caddayd ma ku dhacaya markaa daahirku wuxuu yahay inuu ku dhacaynu xaaraanta cad maadaama mushtabihaadkii ba iska ilaaliyey xaaraantii caddayd inuu iska ilaaliyaana waa cala sabiil awlaa laakiin hadduu caadaysto mushtabihaadka inuu iskaga dhaco war xaaraan cad maaha ee iska gal ka caada yeesho gidaarkii isagii xaaraanta u dhexeeyey waa dumiyey hadhow waxaa dhici karta marka dambena xaaraantii inay u fududaato iska galo nebigu wuxuu ku tusaaliyey calayhi salaatu wasalaam in xoolala joogo seere agtii daajinaya ayuu ku shabbahay xoolahaasi waxay halis u yihiin seeraha inay galaan oo daaqaan waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alay wasalam tacriibtiisu siday u wanaagsanayd bayaankiisu sida u badnaa mithaal ay garanayaan oo dadku wada fahmayaan ayuu nebigu u soo qaatay taasaan ugu metelay xaaraantii waxaa lagu shabahayaa seeraha boqorradu ay dhigteen oo maadaama boqor kastaaba seero samaysto dee ilaahay seerihiisu waa muxaramaadka ashyaada xaaraanta weeye marka in shayga xaaraanta fogaanshaha laga fogaanayo daraaddeed looga fogaado xataa mushtabihaadkii oo layska ilaaliyo o layska dhowro ayaa xadiisku u daliya wuxuu markaa nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam daahirka iyo baatinku inay isku xidhan yihiin oo qalbigu uu jidhka maamulayo waxay dadka qaarkood yidhahdaan qofka waxaa maamulaya oo maskaxda qalbigu maamulka male bay yidhahdaan laakiin xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam warkaa waa ka hor imanaya maamulka waxa iska leh qalbiga leh marka qalbigu hadduu hagaago jirku waa hagaagaya hadduu qalbigu xumaadana jidhku waa xumaanaya awaamirtu qalbiga ka soo fulaysaa amarka cidda bixinaysaa waa qalbiga waa jirtaa maskaxda iyo qalbiga in isku xidhan yihiin laakiin cidda amarka lihi waa qalbiga weeye sida xadiiska nebigu sheegaya calayhi asalaatu wasalaam marka waxaa laga deliishanaya wixii shaki ku jiro in laga xalaal mirto laga dheeraado laga qaadanaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk wuxuu ku shaki ka tag waxaan ku shaki kelin xaggiisa u kaca marka xalaal miradka in lagu dadaalo daliil buu u yahay can anas bni malikin radia allahu canhu qaala anas ibni malik wuxuu ihi anfajnaa waxaanu kicinnay infaajku wuxuu yahay yani waxa weeye in markaa inta laga nixiyo deedna markaa u kaco cararo anfajna waxaanu kicinnay oo bimacnaa waxa weeye ficilka yagu sababay inuu markaa waxa weyaan cararo oo meeshu ku dhuumanayay ka baxo arnaban bakayle bimari dahraan bakaylahaasoo ku sugan meesha maru dahraan la yidhaahdo waa meel magaceed ama waxaanu kicinnay oo ka kicinay bimari dahraan meesha mari dahraan gudaheeda ayaanu bakayle kicinay bimacnaa erinay fasaca alqawmu qowmkii ayaa markaa rooray oo orday falaqabuu waa daaleen wa adraktuha waan soo haleelo waan soo gaadhay buuri luquubku waxa weeye waa daalka weeye wamaa massana min luquub ay min tacabin wa icyaar wax daal inama haleelin baa loo jeedaa wa adraktuha waan soo gaadhay buuhi anaa gaadhay haddaan anas ahay fa akhadtuha waan soo qabtay waan soo qaaday fa ataytu biha waxaan u keenay bakaylihii aba abaطalxan u keenay abaطalxa waxa weeyaan waa adeerkii anas ibnu malik hooyadii waxaa qabay abaطalxa yani aabbihii hore u dhintay anas ibnu malik marka anas ibnu malik hooyadii waxaa qabay abuطalxa qabay faataytu biha waxaan u keenay abaطalxa abaطalxaan u keenay fadabaxahaa waa gowracay bakaylihii wa ilaa rasuli lahi sala allahu alay wasalam rasuulka wuxuu u diray biwariikiha sinteeda ayuu u diray aw fakhidiha ama bowdadeeda ayuu u diray faqabilahu nabigu sala allahu alay waslam waa aqbalay xadiiska bukhaariiyo muslim baa soo wariyey marka laqabuu waxaa loo jeedaa tacibuu acyow way daaleen baa loo jeedaa way daaleen ayaa loo jeedaa xadiidkani wuxuu u daliil yahay bakayluhu inuu xalaal yahay buu daliil yahay waana cugaadha ka mid ah waana xalaal dayibaadku ka mid yahay culamaduna waa ku ijmaaceen inuu xalaal yahay xadiiskuna daliil buu yahay waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu sal allahu alay wasalam hadiyadda inuu aqbari jiray hadiyaddaasi ha yaraato ama ha weynaato yani kaana yaqbalu hadiyata wa yuhiibu calayha hadiyadda waa aqbari jiray waana ka abaalgudi jiray waana ka abaalgudi jiray waxaa laga qaadanaya yani in wax laysu hadiyeeyaa inay akhlaaqda wanaagsan ka mid tahay nebigana sala allahu alay slm waxaa laga soo wariyay tahaadaw taxaabu wax isu hadiyeeya haddaa wax isu hadiyaysaan waa isjeclaanaysaan ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiis ku yidhi halkaana bilmunaasaba tahaaduu maaha in la yidhaha tahaaduu taxaabu waa qalad waa tahaadow taxaabu daalku waa kordhigan yihi waxyaalaha marka waxa weye akhdaada shaa'icay ka mid tahy marar badan waa baraarujinay laakiin waxa weeye xataa bacdu dalabat alcilmi ayay masaladaas ka qarsoon tahay aad maqlaysaa in waxa weeye Eh, ay odhanayaan tahaadu ay odhanayaan sababtuna waxay tahay tahaada iyo tahaadaa bay ahayd tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum tacaalow tacaaluu maaha marka tacaala iyo tahaada waxa weeye waa isku wasni waa wey waatuu sujaaci odhan jiray waawu damiiri in bificlin tattasil muctali laamin fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadaxa marka waxa weeye dee hadda fatxay ahayd marka fatxadii la bedeli maayo fayakun maa qablaha qad futixa ba u damiirka waxa ka horeeya hadduu yahay fatxo ya yani waxyaalihii xarafka cille ugu dambeeyey xarafkii cille ugu dambeeyey marka la xadfo waxa ku soo xigaa hadduu fatxa yahay fabqihi kama qad wadaxa sidiisa u daa wadmumhu xatman in yakun daa kasri ka qawlina raduu bikulli yusri qaacidadaa waa kii ku sheegi jiray saddexdaa beyt yani ku tilmaami jiray marka hadiyadda wax laisu hadiyeeya waxay ka mid tahay waxyaalaha eh, jacaylka sababa sida xadiiskaasiba tilmaamaayo ayay ka mid tahay can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhuma qaalat qaalat naxarna calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu alay wasalam farasan faakalnaah asmaa binti abi bakrin waxay tidhi waxaanu qalannay aanu gowracannay calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka calayhi asalaatu wasalaam farasan faras ayaanu gowracano qalannay fa akalnaahu waa cunnay bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnayd bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen wa naxnu fi lmadiina waxaanu faras kaa qalannay annaga oo madiine ku sugan madiine ku sugan bal xadiiska kalena wuxuu ku saabsan yahay isla mawduucaasu ku saabsan yahay fardaha iyo wax kaleba marka bal isagana aan ku darno can jaabir بن cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama nahaa can luxuumi alxumuri alahliya jaabir ibni cabdillaahi waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam nahaa uu reebay can luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dadla joogga ah hilibkooda ayuu reebay bimacnaa in la cuno hilibkooda ayuu diiday nebigu calayhi asalaatu wasalaam oo reebay waha waadina wuxuu fasaxay oo u ogolaaday in la cuno fii luxuumi alkhayl ay fii akli luxuumi lkhayl fardaha hilibkooda in la cunana nebigu waa idmayo waa ogolaaday dadki waa u fasaxay xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim walimuslimin waxdahu muslim oo keliya waxa u sugnaaday waanu bukhaari la soo warin qaala inuu yidhi akalnaa zamana khaybara alkhayla waxaanu cunnay wakhtigii khaybar jaabir baa odhanaya alkhayla fardihi ayaanu cunnay intaanu fardaqalannay ayaanu cunnay wa xumura alwaxshi waxaanu kala cunnay dameerihii dameer dibadeedka ahaa ee duurjoogga ahaa kuwaana waa qalanno waa cunnay waa dameer dibadeedkii ama farowgii ayaa loo jeedaa waa dameeraha dadka ayna dhaqan ee iska ugaadha ah ama farow dheh ama waxa weeye dameer dibadeed dheh ama gumburi dheh yacni kuwaas ayaa loo jeeda wanaha nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu reebay can alximaari alahliy dameerka ee ahliga ah ee ehelka loo nisbeeyey bimacnaa ehelka waxaa loogu nisbaynaya haysashada dadku haysanayaan yani dadkii ka cararayn ee ay markaa waxaweye ama markaa rakuub ka dhiganayaan ama alaabo saaranayaan ama alaabo ku raranayaan ama waxa weeye markaa eh, ay wax ku qaadanayaan ama ku dhaansanayaan xumur alinsiya waa la yidhaahdaa xumur alahliyana waa la yidhaahdaa dameeraha dadka la jooga yani waa kuwa insiga loo nisbeeyey ama markaa dadka loo nisbeeyey weeye waa dameeraha dadku ay dhaqdaan kuwa duurka maha Eh, labadan xadiis waxaa laga qaadanaya xadiiskii hore ee asmaa iyo xadiiskan jaabir ibni cabdillaah mas'ale ku saabsan farduhu inay xalaal yihiin oo la qalan karo maadaama wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiina lagu qashay fardo oo nebigu aanu reebin waxay noqonaysaa taqriir taqriir bay noqonaysaa waa sugis arrinkaa loo sugaayo mar haddaan loo diidin oo laga reebin waxaa laga qaadanayaa inay bannaantah haddii aynay bannaanayna nebigu sala allahu aleyh wasalam waa sheegi lahaa oo waa reebi lahaa marka waxay noqonaysaa taqriir bay noqonaysaa taqriirkuna waa xuja sharciya haddii la yidhaahdo kama muuqato xadiiska inuu nebigu arrinkaa daalacday ogaaday waxaa la odhanayaa maadaama markaysa markaa cidda dee qalanaysa ay tahay cid markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam ka agdhoweyd ay sidaas tahay arrin ka qarsoomi kara maaha ee xataa haddii laga soo qaado nebigu sala allahu aleyh wasalam inaanu ogeyn arrinkaasi haddaanu bannaanaan lahayn waa la sheegi lahaa oo nebigaa loo waxyoon lahaa waxii loogu sheegi lahaa marka lafteeda waxay noqonaysaa xuja sharciyay noqonaysaa taqriir bay ka dhigan tahay fii xukmi taqriir hadduu nebigu ogaaday ou ka aamuso waa taqriir quman haddii markaa aanu ogaanna xukmu taqriir bay leedahay waayo umuuro khafi u dhacaa bay saxaabadu deliishan jireen in wakhtigii nebiga ay sameeyeen calayhi asalaatu wasalaam sida jaabir ibnu cabdillaah iyo abu saciid ba ay yidhahdeen kunna naczilu waalqur'aanu yanzil cazli baanu samayn jiray iyadoo qur'aanku soo degaya muxuu sidaa u sheegayaan waxay u sheegayaan arrinkaasi haddaanu bannaanaan lahayn dee waxyii baa nebiga loogu sheegi lahaa calayhi asalaatu wasalaam reebista laga reebaayo dadka ayaa waxyi lagu sheegi lahaa marba haddaan arrinkaa waxyi lagu sheegin oo lagu inkirin waxaa laga qaadanayaa inay xukmu taqriir leedahay ayaa laga qaadanaya farduhu inay xalaal yihiin jamaahiiru ahlilcilmi ayaa ku tegey fardihii waa la qalan karaa waana xalaal xadiidkan kalena isagu waxaabuu ku cadyahay idni marka labada xadiis xadiis wuxuu tilmaamayaa ficil saxaabadu sameeyeen ayuu tilmaamayaa sidaas ayuu tilmaamayaa oo aan lagu inkirin wax inkaara la soo noqday xadiiska labaadna wuxuu tilmaamayaa idan nebigu sala allahu aleyh wasalam uu idmay oo u ogolaaday saxaabada inay fardaha qashaan o cunaan wa adina fii luxuumi alkhayl marka isaguna wuxuu ku cad yahay in farduhu bannaan yihiin in la qashaa oo la cunaa ay bannaan tahay ayuu ku cad yahay haddaba qowl daciifa wuxuu odhanayaa oo culamada qaarkood ay ku tageen sida abu xaniifa wakhayruh waxay yidhaahdeen fardaha in la qashaa ma bannaana waayo fardaha looma abuurin qalasho la qalanayo looma abuurin waxaa loo abuuray in rakuub laga dhigto allahna wuxuu yidhi wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziina fardaha iyo markaa baqlaha iyo dameeraha inuu ilaahay u abuuray in la rakuub laga dhigto ayuu ilahay inoo sheegay yeel la isku qurxiyo waxayna yidhahdeen maqaamu limtinaan baa aayaddu ku timi manno sheegad ilaahay nicmooyinkiisa ugu manno sheeganaayo khalqigiis haddii manfaco kaloo xalaala ay yeelan lahayd waa la sheegi lahaa lamana sheegin axaadiis daciif oo soo aroortayna waa deliishadeen oo mawduucaas ku saabsan sida xadiiska jaabir ee taxaawiya soo wariyeen nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can luxuumi alkhayli waalbagl iyo sida xadiiska khaalid ibn waliid ee sunanku soo wariyeen ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nahaa yowma khaybara can luxuumi alkhayl laakiin waxaa lagaga jawaabaya labada xadiisba culammadu waxay yidhahdeen waa daciif oo ma asixin waxaanay sheegeen axaadiistaa wax ka sugan inayna jirin bale wuxuu odhanayaa nawowi wuxuu odhanayaa culammadu waxay isku waafaqeen inuu yahay daciif inuu yahay isku waafaqeen marka labada mid walba culammadu waa daciifinayaan bale itifaaq baa lagu soo raray tadciifka la daciifinayo ama arrinka ku saabsan iyadoo maqaamku manna sheegad yahay baa la sheegay uun in rakuub laga dhiganaayo iyo in laysku qurxinayo iyo in loo abuuray in fardaha rakuub laga dhigto waxaa la odhanayaa manfacadii ugu weynaanshaha badnayd baa markan loogu manno sheegtay laazimna ma aha shaygu hadduu manaafic leeyahay manaaficdiisa in la wada tiriyo mid laazima maaha manfacadii ugu muuqadka badnayd baa markaa la tilmaamay manfacooyinkii ugu muuqadka badnaa ayaa la tilmaamay oo la sheegay marka laazimna maaha in layswada raaciyo yani mid laazima maaha waa midda kale aayaddu waqti horey ahayd oo soo degto waa makiya nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu idmay in la cuno hilibka fardaha inuu markaa la cuno inuu idmay iyo in waxa weeye wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam madiine lagu qashay faras mid waliba waxay dhacday wakhti dambe marka haddiiba la yidhaahdo tacaarud baa ku sugan waxaa dembaysay yacni idanka iyo cunista ayaa dembaysay yacni taas ayaa dembaysay waa midda kale ariga ku saabsan waxaa loo abuuray rakuub in laga dhigto ee ma diidayso manfaco kale inay bannaantay ala sabiil mihaal nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay in waxa weeye sac markaa rakuub laga dhigtay intuu saci hadlay ayuu wuxuu yidhi lam ukhlaq li haada kan layma abuurin inamaa khuliqtu lilxars beerta in laygu fasho ayaa lay abuuray yani dibi oo kale ama yani sac oo kale yani xadiisku wuxuu sheegaya baqara adigu jinsigaa wax ka mid a ah ama dibi ha noqdo ama sac ha noqdeen marka inamaa khuliqtu lilxarsi ma diidayso inuu akligeedu bannaan yahay marka manfaco in la sheego oo la tilmaamo ma caddaynayso mid kale marka inayna jirin ma tilmaamayso waxay kaloo cuskadeen oo deliishadeen qolyaha diidaya waxay yidhaahdeen waxyaalo aan bannaanayn baa lagu cadfoo lagu laray waa baqlaha iyo dameeraha oo dameeraha dadla aynu sheegi doonno ma bannaana dameer dibadeedku waa ka duwan yihi iyagu waa waadh marka dalaalatu iqtiraan waxa la yidhahday dariishanayaan jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdaan dalaalatu liqtiraani daciifa dalaalada dalaalatu iqtiraan la yidhaahdaa waa daciif wey xukunka laga simay unbaa la la karaa ee lamaanaanshaha la ysku lamaaneeyey ama laysku cadfay miday xuja ku sugantay maaha waayo waxaa dhici karta shay axkaamtiisu kala duwan tahay in laysku cadfo waxa dhacda mubaax iyo waajib in laysku cadfaa dhacda wa aatuu xaqahu yowma xasaadi yani akligii baa laysku cadfay in marka waxa weye zakada la bixiyo zakaatu zarcina waa arrin waajib ah in la cunaana waa shay mubaaxo bannaan marka waxaa laysku cadfay shay waajib ah iyo shay mubaaxa ah. xukunka la wada siiyey haddii xukun laga simay oo la wada siiyey markaasun baa la xujaysan karaa ee lamaanaanshaha laysku lamaaneeyey ama laysku cadfay keliya daliil uma aha inay ilaaba ilaa isku xukum noqonayaan xukunka hadda laga simayna waa litarkabuuha waziina intaa wax ka badan looma deliishan karo mar hadduu kani xaaraan yahay baqlaha iyo dameeruhu dadla jooga ahi farduhuna waa inay xaaraan noqdaan mar hadday kuwani xaaraan yihiin farduhuna waa inay xaaraan noqdaan la odhan maayo marka sida saxiix waxay tahay siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen oo in fardaha in la cunaa ay bannaan tahay lana qaran karo masalada labaad ee xadiiska jaabir sheegay waxa weeyaan in dameeraha dadla joogga ah ee dadku ay haystaan ama ay dhaqdaan ama ay rartaan inay xaaraantu inay bannaanayn waayo nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam nahaa can luxuumi alxumuri alahliya xadiiska soo socdaana masalada waa inoo sheegaya oo inoo tilmaamaya marka sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen waa in dameeraha dadla joogii ay xaaraan yihiin bale culamada qaarkood baa waxay sheegteenba inaan khilaafba ku jirin dameeraha dadla joogii inay xaaraan yihiin khilaaf inaynay lahayn waana sida ibnu cabdilbar uu sheegay ha yeeshee waxaa laga soo naqliyey imaam maalik riwaayado kala duwan riwaayo tilmaamaysa inay karaahiye yihiin in la cunaa makruuha inay tahay iyo riwaayo bannaynaysa ole waa bannaan tahay iyo riwaayo xaaraantinimaynaysa salaatu riwaayaat saddex riwaayo kala duwan baa laga sheega waxaase agtooda ugu caannimo badan xagga maalikiyada xaaraan inaynay ahayn ee ay markaa waxaweye makruuha tahay ama mubaax tahay taasa agtooda yani markaa ugu badan oo mashhuur ah marka imaam maalik riwaayadaha laga sheegayo riwaayada tilmaamaysa ama waa mubaax ama waa makruuh ama waa mubaaxa ama waa makruuha saa tilmaamaysa dameeraha dad la joogay wuxuu deliishanayey xasriga ku jira aayadda suurat lancaam ku sugan qul laa ajidu fii ma uuxii ilaya muxaraman calaa aacimin yacamhu ila an yakuuna maytatan aw daman masbuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illaahi bih marka xasrigaa yani nafyiga iyo istisnaaga lagu sheegay waxaa laga qaadanayaa ashyaa kale inayna xaaraan ahayn baa laga qaadanaya marka taas ayuu markaa deliishaday calaa kulli xaal sida laakiin saxani oo sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen siday jamaahiiru ahlicilmi ku tageen ayaa markaa saxan aayaddana waxaa lagu sheegay wakhtigaa intaasun inay xaaraan yihiin laakiin dib dambe waxba looma xaaraantinimeynayo lama odhan shaygii ee la arko waxaa la odhanayaa waa arrin ziyaado ah oo markii dambe lasoo soo kordhiyey wey xukum soo kordhay weeyaan baa la odhanaya marka taasna sidaas yadaa weeye marka dameeraha dadla jooga ah hilibkooda lama cuni karo waana xaaraan labada xadiis ee soo socdaana waa ku saabsanyin masaladaas masalada saddexaad ee xadiiska jaabir sheegay waxay tahay dameeraha dameer dibadeedka ah ama farowga gumburina waa la yidhaahdaaye iyagu waa ugaar oo waa bannaan yihiin xalaal weeye dameerka farowga ama dameer dibadeedka waa la qalan karaa waa marka waxa weeye xalaal weeye ugaadh xalaala weeye wax dhibina kuma sugnaa culamada qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen arrinka noocaasa in laysku waafaqsan yahay bay ku soo naqliyeen bacdu ahli ahlicilmi sidaasay ku soo roreen nusuusta iyo adiladuna waa sheegaysaa xadiiskana waa tilmaamaya axaadiis kalena waa ku soo aroortay dameer dibadeedku inuu xalaal yahay bay ku soo arooreen marka taasna xukunkeedu saas yadaa weeye wax xumaanshay leedahayna ma jiro ayibaadkay ka mid tahy waana min asayd waa ugaadh marka xalaal weeye saxaabadiina waa qasheen nebigana sala allahu aleyh wasalam waxbuu ka cunay yani damiirka farowga waxbuu ka cunay kullu saydi fii jawfi lfara carabtu way ku mahmaahaanoo ugaadha kale dee inuu ka hilib badan yahay oo dee ka cajiibsan yahay ya ayuu markaa tilmaamaano oo mathal ku yidhahdeen waxay yidhahdeen saddex nin baa wax ugaadhsado markaasaa midba uu yidhi waxan baan ugaadhsaday iyo waxan baan ugaadhsaday labadii kale markay faaneen buu wuxuu kii kale ku jawaabay kullu saydi fii jawfi alfara ugaadhoo dhammi ee farowga calooshiisay ku sugantay bimacnaa kana isku wada fuuqsaday ah, inuu ka heli badan yahay ayaa laga tilmaamaya marka waa nooc ugaadha ka mida ah. xadiis waaba ka dhigeen qaarkood saas xadiisnimo ku soo aroortay laakiin xadiiska ma sugnaa waa mahmaahun maalu wey an cabdilaahi bni abi awfa radia allaahu canhu qaala asaabatna majaacat layaaliya khaybara cabdulaahi bni abi awfa waxauu yidhi asaabatnaa waxaana haleeshay majaacatun gaaja ayaana haleeshay layaaliya khaybara habeennadii khaybar ayaa gaajana haleeshay waa gaajo aan gaadhsiisnayn xadkii daruurada gaadhsiisnayn falamaa kaana yowmu khaybara markii la helay maalintii khaybar waa kaana taama ay wujida ama xasala markuu xasilay ama markii la helay maalintii khaybar waqacnaa fi lxumuri alahliya waxaanu ku dhacnay oo bimacnaa aanu qalannay dameerihii dadla jooga ahaa ee ehelka loo nisbeeyey ee dadka markaa waxa weeye ay dhaqan jireen ama haysan jireen dameerahaas aanu ku dhacnayoo fantaxarnaaha waa gowracannay yani waa qalannay yani waxaa laga tilmaamaya ay fadabaxnaaha waa gowracnay falamaa halat biha alquduur markay dheryuhu ku kareen hilibkii dameeraha naada munaadi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa dhawaaqay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam shakhsigii u diray inuu dhawaaqo ayaa dhawaaqay yani dhawaaqihii rasuulka calayhi salaau wasalaam bimacnaa kii amarka rasuulka ku dhawaaqaye dhawaaqay oo saxaabada ka mid a ah. an akfiu alquduur afroga digsiyada afroga dheryaha ya afroga oo quba waxa ku jira walaa taakuluu min luxuumi alxumuri alahliyati shay'a hilibka dameeraha dadla joogga ah waxba ha ka cunina waxa ka cuntaan yaanay jirin alikfaa waa qalibaadda markaa dherigii la qalibo oo waxa waxaweye la afrogo wax alle wixii ku jiray markaa la qubo marka wixiinay markaa yihiin shay khabiis ah baa laga tilmaamaya saasaa loo afrogaya xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan fa inahaa rijs yani waxa weye rijsi weeye yani qurun weeye marka tacliilka waxay u sababeeyeen inay qurun tahay waa yahay can abi saclabata alkhushaniy radia allahu canhu qaala xarama rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam luxuuma alxumri alahliya abi saclabata alkhushani saxaabiga la yidhahdaa waxau yidhi xarama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu xaaraantinimeeyey luxuuma alxumri alahliya dameeraha dadla joogga ah hilibkooduu xaaraantinimeeyey luxuuma alxumri alahliya dameeraha dadla joogga ah hilibkooduu xaaraantinimeeyey xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan iyo xadiiska horeba waxay ku tusinayaan dameeraha dadla joogga ahi inay xaaraan yihiin oo hilibkooda in la cunaa aynay bannaanayn iyagoo saxaabadii ay gaajoonayaan ayuu nebigu wuxuu amray calayhi asalaatu wasalaam inay markaa qubaan oo dheryaha yacni hilibka karaya ee dheryaha ku jire markaa dameeraha dadka la jooga in la qubo oo la afrogo ayuu amray sababtuu u amrayna waa inay markaa rijis tahay fa innahaa rijs qurun weeye sida loo reebay waa qurinnimadaas weeye gaajadana ma gaadhsiisnayn saynu hore u soo sheegnay xadkii daruurada oo shayga xaaraantii ku bannaanaanayey ma gaadhsiisnayn marka waxay noqonaysaa in sidaa looga reeboo loogu diiday xadkii daruurada hadday gaadhsiisnaan lahayd waa loo bannayn lahaa inay cunaan walow asaaratanba xaaraan ha noqotee marka xadkii daruurada ma gaadhsiisnayn laa muxarama maca daruura ama adaruuraatu tubixu maxduuraat marka xaddu daruura gaajo aan gaadhsiisnayn bay ahayd cidda uu nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam ee saxaabada u qaylisay oo warkaa gaadhsiisay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray inuu ahaa abu talxa riwaayo kalena waxay sheegaysaa inuu ahaa bilaal riwaayo kalena waxay sheegaysaa inuu ahaa cabdiraxmaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen isma diidana ee waxaa lagu xambaarayaa markii hore inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam abu dalxa u diray abu dalxa u dhawaaqay markii dambena cabdiraxmaan iyo bilaal inuu u diray u dhawaaqeen markaa saddexduba inay dhawaaqeen baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa khabarka cadliga in la aqbalayo waayo saxaabada dhawaaqaasi gaadhay dee iyagu markaa badankoodu may maqlin hadalkii nebiga calayhi asalaatu wasalaam markaa khabarka cadliga uu sheego in la aqbalaya laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya shayga in loo baahan yahay baahidu inaynay bannaynaynin mar haddaynay xaddu daruura aynay gaadhsiisnayn shay xaaraana inaynay bannaynaynin waxaa kaloo laga qaadanayaa shaygu hadduu xaaraan yahay in waxa weeye marka haddii lagu guda jirana markaa waxa laga baxayo haddii waxa weye aan lagu guda jirina aan la bilaabayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya in waxa weeye markaa munkar wixii ah oo sharciga khilaafsan in dadka loo caddeeyo loo sheego oo aan lala sugin wakhti dambe haddii wakhtigiisu taagan yahay walow ruuxu macduurba ha ahaado in loo caddaynaayo shaygaasi inaanu bannaanayn ayaa laga qaadanaya xadiidka marka abi taclaba isagu waxaabuu ku cad yahay taxriimka xarama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam luxuuma alxumri alahliya bacdiba waxay yidhaahdeen maalintaa khaybar nebigu wuxuu u reebay dameeraha dadla joogaa hilibkooda in la cuno si dadka aan rakuubka iyo gaadiidadu aynay ugu yaraan ayuu u reebay waayo haddii markaa la qasho gaajana ay jirto de waxay sababi kartaa inay markaa yaraato gaadiidku yaraadaan laakiin waxa weeye sida saxdii waxay tahay cilladu inaynay ahayn gaadiidku inuu yaraado in loo reebay baqasho laga baqanayo gaadiidku inuu yaraado inaan loo reebin ayaa arjax ah waxaana u daliila cillada uu nebigu sheegay sala allahu aley wasalam fa innaha rijs marka qurunimada daraaddeed in loo reebaa laga qaadanaya waayahay can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala dakhaltu ana wa khaalid bnu waliid maca rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam beyta maymuuna cabdullahi bnu cabbaas waxa uu yidhi waa soo gallay aniga iyo khaalid ibnu waliid ayaa soo gallay maca rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaanu la soo gallay beyta maymuuna gurigii maymuuna waa maymuuna bint alxaaris marka khaalid ibnu waliid iyo ibnu cabbaasba maymuuna waxay u tahay habaryo rumay u tahay oo khaalidna waxa dhashay maymuuno walaasheed ayaa dhashay ibnu cabaasna saasi la-eg marka labadaba waxay u tahay habaryo ruma oo maxaarimteedii ayay ka mid yihiin maymuunana waa markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam xaasaskiisii ayay ka mid ahayd fa utiya bidabin maxnuud waxaa la keenay oo nebiga loo keenay calayhi asalaatu wasalaam bidabin dabbi ayaa la keenay dabbigu waa noole la mid ah oo shabbahaya muuqaalka mansacagalayda ama mansalugalay kolba sidaad u taqaan yacni xagga shakliga iyo qaabka waa la mid dabbigu waana la fasiilo sifaatka ay leedaho dhanna waa la leeyihi ha yeeshee waa ka yar yahay xagga xajmiga mansacagalaydu waa waaweyn tahay dabbiguna waa yaryaryahay laakiin awsaafta kale waa isku mid ansacagalayda waxaa la yidhaha waral fii luqati alcarab waaw ra lam waral baa la yidhahha noocanna waa nooc la fasilo oo dabbi la yidhahdo fa utiya waxaa la keenay bidabbin yani bahalka mansacagalayda shabahaya ee dabbiga la yidhaahdo oo maxnuudin dhagxan lagu dubay waa la dubay hilibkii dee waxa weeye markaa inta saanti laga bixiyey baa de markaysa markaa hilibkii la saafay dabeedna marka waa la dubo dhagxan kulul baa lagu dubay marka hilibkii oo duban baa la keenay maxnuud waa la dubo dhagxan kulul baa lagu dubay dhagxan la kulayliyey dab lagu shidoo la kulayliyey fa ahwaa ilayhi rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam biyadih nebigu wuxuu u soo hoobiyey yacni hilibka dabiga intii ka ahaatay gacantiisa sidii wax qaadanayo kale ayuu gacantiisa xaggiisa u soo hoobiyey xagga markaa hilibkaas ayuu gacantii u kaxeeyey oo gacantii nebigu u hoobatay isagaa u hoobiyey yani sidii wax qaadanayo tiigsanayo kale ayuu gacanta ku soo taagay fa qaala bacdu niswati waxay yidhaahdeen dumarkii qaarkood allaatii kuwaasoo fii beyti maymuuna guriga maymuuna ku sugan akhbiruu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam uga warrama rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam bima yuriidu an ya'kula wuxuu doonaayo inuu cuno rasuulka u sheega isagu ama ha cuna ama yaanu cunine yani u sheega nebiga calayhi salaau wasalaam wuxuu doonayaa inuu cuno waxay yihiin u sheega oo inuu dabi yahay u sheega faqaaluu waxay yidhahdeen huwa dabun yaa rasuula allah dabbi weeye bay yidhahdeen yani waa bahalkaa yar ee markaa shabahaya mansacagalayda fa rafaca rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam yada markaasaa nebigu gacantiisii sare uga qaaday gacantiisii buu ceshaday hilibkii ma qaadan faqultu waxaan idhi buu yidhi haddaan ahay ibnu cabaas axraamun huwa yaa rasuula allah ma xaaraan baa rasuulka ilaahayow qaala laa wuxuu ihi maya walaakinahu lam yakun biardi qawmii faajidunii acaafuh ha yeeshee kuma sugnaan jirin dabbigani biardi qawmii qowmkayga dhulkooda kuma sugnayn oo faajidunii waxaa naftayda aan ku ogaanayaa acaafuhu inaan marka waxa ka qashaafayo bimacnaa inaan karaahiyeysanayo yani waxa inaan markaa eh, iska diidaayo iska nacayo waxaan u diidayaa qashaafaan ka qashaafayo waxaan u bartay inaan cuno maaha dhulka qawmkayga kuma sugnaan jirin oo waxay cuni jireen oo markaa dhulkayga ku sugnaan ma aha marka shay aan u bartay inaan cuno ma aha marka waan karaahiyeysanaya inaan cuno dabci ahaan baan u karaahiyeysanaya waa karaaha xagga nafta ah ee xag sharci maaha fa ajidunii waxaan is acaafuhu xaal markaa aan nacayo inaan cuno ama fa ajidunii waxaan isku ogaanayaa acaafuhu inaan karaahiyeysanayo o aan ka qashaafayo qaala khaalidun khaalidu wuxuu yidhi fajtarartuhu waa soo jiitay buu idhi faakaltuhu waa cunay waannabiyu sala allahu alayh wasalama yandur yada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu eegaayo walxaal annabiyu sala allahu aleyh wasalam yanduru iyada oo nebigu eegaayo oo arkaayo inaan cunayo ayaan hortiisa ku cunay buuri bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey xadiiskan xagga macnaha wuxuu fasiray almaxnuud almashwiyu biradfi almaxnuud waxaa la yidhaahdaa almashwiyu kii la dubay baa la biradfi dhagax kulu lagu dubay radfiguna waa maxay wahiya alxijaaratu waa dhagxanta almuxmaatu la kulayliyey dhagxantii baa daba lagu shidaya dhagxantii baa markaysaa kululaanaya markaa deedna hilibkii oo saafan baa dhagxanta la saaraya marka dabkii ma soo gaadhayo dhagxantaa kulul bay deed ku dubmayaan dubmayaanoo ku bislaanaya xadiidka fawaa'id baa laga qaadanaya faa'iidooyinka laga qaadanaya waxaa ka mid a inuu waxaweye dabbigu bannaan yahay baalka maansalugalayda shabahaa ama mansacagalayda shabahaa ee la fasiilada ahi inuu bannaan yahay ou xalaal yahay baa laga qaadanaya waayo nebigu sala allahu alay wasalam si sariixu u sheegay inayn xaaraan ahayn axraamun huwa yaa rasuula allah qaala laa mar labaadkana markaa saxaabadiisii baa cunay hortiisay ku cuneen marka labaduba waxay caddaynayaan labada arrinba inuu xalaal yahay waa caddaynayaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya in saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam qaarkood yacni shay nebigu karaahiyeysanayo dabci ahaan inay iyagu marka waxay la imanayeen mar haddaynay xaaraan ahayn way arrin ku saabsan in naftu ay karaahiyeysanayso waa arrin dabci ah xukun sharciya ma aha saas aawadeed waxay noqonaysaa in waxa weeye yani ruuxa haddii markaa naftiisa isaga ayna karaahiyeysan inuu markaa la iman karo dhibina ayna ku sugnayn dhibina ayna ku sugnayn waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha laga daliishanaya ka mid a akhlaaqda nebigu sala allahu alay wasalam inay wanaagsanayd waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo karaahiyeystay inuu dabiga cuno haddana maca dalik ma ceebayn oo nebigu sala allahu alay wasalam cuntada dee ma ceebayn jirin hadduu doono waa cuni jiray haddii kalena waa iska dayn jiray laakiin cunto marnaba nebigu sala allahu alay wasalam ma ceebayn marka cuntada inaan la caayinna waa laga qaadanaya wuxuu tilmaamay un isagu inuu karaahiyeysanaayo wuxuu u waxa weye waa arrin dabci ah waa xagga nafta oo in marka waxaw dee hore aanu u baran inuu cuno saas wey waayo shaksi kastaaba wuxuu jecel yahay cuntadu ku soo barbaaray ee cuni jiray caadi bay u noqonaysaa hadhow ma nacayo laakiin cunto aan marka waxa weeye aanu ku soo korin oo aanu cuni jirin oo ku cusub waxaa dhici karta inuu karaahiyeysta suuragal ah inuu karaahiyeysto ayaa dhici karta waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah naftu waxa inay ee karaahiyeysato in laga daayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa shaygii laba karina haddii la dubo in karintii la kariye ay la mid tahay taasna waa laga qaadanayaa waayo sida karinta la kariyaa hilibka ay uga dilayso jeermiska iyo waxaasoo dhan ayaa dubista la dubo oo dhagxantaa la kuleyliyey ee dabka lagu shiday ee lagu dubaa ay jeermiska iyo waxaana uga dilaysaa waxaa laga qaadanayaa siday markaa waxa weeye dumarka saxaabadu nebiga sala allahu alay slm ugu nasteexaynayeen oo waxa weeye maadaama shay aan nebiga la siin jirin ay tahay oo ku cusub umay qarin ee waxay yidhaahdeen waa in loo sheegaa ayay yidhaahdeen waayo dee waxay ka baqayaan intuu markaa cuno ha dhow inuu karaahiyeysto oo markaa waxa weeye u dhibsado yacni inaan loo sheegin marka shaksigu waxaanu doonayn waa inaan loo qarin marba waxaa lay sheegay qiso ku saabsan dad marka waxa weyan yani casuumad sameeyey oo waxay markaa dooneen waxyaalaha dadka qaarkood ay karaahiyeystaan inay cunaan sida xayawaanaadka waxyaalo ka mida waxyaalaha ay tuuraan dadku ay markaa waxaweye ka mid yihiin yacni waxa weeyaan xiniyaha xoolaha iyo waxyaalaha marka waxayan yani waxyaalaha ku saabsan cawradooda ashyaadii intay googooyeen oo markaysa marka yani ay yani waxawey ka dhigeen waxa yani duqadoo kale ah ayay suugadii ku dareen dabeedna dadkii way casuumaddii ugu dareen sidii bay ku siiyeen hadhow bay yidhahan waxaa ma cunno ma cunno wa idinka cunay ya ta noocaasoo kalea dee in la sameeyo maaha qofku wuxuu karaahiyeysanayo dee in lagu khasbo ama loo qariyo waa arrin halad ah arrin ansaxayn odayaashii qaarkood markii loo sheegay markii dambe aad bay umuraha dilaaceen marka saxdu waxay tahay qofku ama ha cuna ama yaanu cunini waa in marka hore loo sheega canbayina shayguna in la yidhaho waa xalaal weeye dee kama dhalanayso marka waxa ilaaba ilaa in cunaa ka dhalanayso waxay culammadu yidhahdaan marka laga hadlayo xalaasha waa in laga xalaal yeeshaa xaaraantana laga xaaraan yeeshaa xalaasha in laga xalaal yeeshaa hal arrin bay ku dhacaysa waa ictiqaadu xilli waa in la caqiideeyo la rumeeyo inuu xalaal yahay xaaraantase in laga xaaraan yeeshaa laba arrin bay ku dhacaysa waa ictiqaadu xurmati iyo waijtinaabuhu waa in xurmadiisa la ictiqaadiyo mar labaadkana waa in laga fogaado marka shayga xalaasha ah ilaaba ilaa qofku inuu isticmaalo xalaashii in laga xalaal yeelanayo kuma xidhnaa ictiqaadkaa ku filan wax kastoo xalaalana inaad ugu cuntaa kuma saara waxay naftaada doontaad cunaysaa waxaynay doonina karaahiyeysatana waad iska daynaysaa sida xadiiska maqsuur can cabdillaahi bni abi awfa radia allaahu canhu qaala ghazawnaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam sabca ghazawaatin na'kulu jaraad cabdullaahi bni abi awfa waxa uu sheegay oo yidhi ghazawnaa waa duullay oo jihaad ayaannu markaa u duullay oo u baxnay maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilah la jirkiisa sabca ghazawaatin toddoba duullaan toddoba duullaan ayaanu markaa eh, nebiga la jirkiisa calayhi salaatu wasalaam aanu duullay yani u baxnay na'kul jaraad xaal aanu cunayno eh, ayaxa aanu cunayno annaga oo ayaxa cunayna ayaanu duullaankaa u baxnay toddobadaa duullaan ee jihaadka u baxnay xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa eh, ayaxu inuu xalaal yaha laga qaadanaya oo uu bannaan yahay ayaa laga qaadanaya culamada qaarkoodna ijmac baabay ku soo rareenoo nawowi wuxuu ka mid yahay culamada ku soo raray ijmaaca culammadu dhammaan inay isku waafaqsan yihiin ayaxu inuu xalaal yahay farqina ma kale laha yidhaaheen culammadu yacni sida uu ku dhintay sabab kasta uu ku dhintaba waa xalaal weey xadiis kale laftiis waa ku soo aroray cabdullahi bnu cumar inuu yidhi uxillat lana maytataani wa damaan faama almaytataani faljaraadu walxuut wa ama addamaani faalkabidu waaltixaal cabdullahi bni cumar waxaa ka asaxday inuu yidhi isagoo marfuuc sariixa ah ma asixin waa daciif xadiisku laakiin isagoo mawquuf ah cabdullaahi bni cumar ku jooga oo hadalkiisa ah ayuu odhanaya xaafid ibnu xajar isnaadkiisu waa saxiix can ibni cumara mawquufan cabdullahi bni cumar isagoo mawquuf ku ah ayuu sanad saxiixa ku yimi ama riwaayada marfuuca sariixa ahi waa daciifo nebigu yidhi uxillat lanaa maytatan marka cabdullahi ibnu cumar baa odhanaya uxillat lanaa maytatan laba bakti baa naloo xalaaleeyey waa ayaxa iyo kalluunka labada baktiya laynoo xalaaleeyey laba dhiigna waa naloo xalaaleeyey waa beerka iyo beeryarada marka waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiga mawquuf buu ka yahay laakiin xagga eh, xukunka wuxuu ka yahay marfuuc oo muu sheegin cabdullaahi ibnu cumar cidda xalaalaysay laakiin waxaa layska garanayaa cidda xalaalaysay inay tahay saaxibu sharci inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay waayo khulafaau raashidiinku wax iskama xalaalayn karaan oo ma dhici karto in la yidhahdo abubakar iyo cumar ama axad alkhulafaa'i araashidiin ayaa xalaaleeyey ma dhici karto nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku xalaaleeyaa idan ilaahay ayuu wax ku xalaaleeyaa xaqu taxliil wataxriim waa lilaah in ilxukmu ila ilaahay buu u sugnaaday xukunku marka xalaalaynta iyo xaaraantiniminta rabbi baa xaqu leh nebiguna sala allahu aleyh wasalam idan ayuu wax ku xalaaleeya marka waxaa laga qaadanaya ayuxu inuu xalaal yahu bannaan yahay baa laga qaadanaya marka sida uu ku dhintana farqi ma lahaa gowracna shardi uma aha can zahdami bni mudaribin aljarmiyi qaala kuna cinda abi muusa alashcariy radia allahu canh zahdam ibnu mudarib oo qabiilada jaram ka mid ah waxa uu yidhi kunnaa cinda abi muusa abi muuse agtiisaanu ahayn alashcariyi oo bani ashcar loo nisbeeyey abu muusa alashcari waa saxaabi saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam ka mida magaciisana waxaa la odhan jiray cabdullaahi ibnu qays aadse wuxuu ugu caan kunyada iyo nisbada qabiilkiisa loo nisbeeya radia allaahu canhu fadaca bimaa'ida wuxuu dalbay xeedho in la keeno ayuu dalbay oo wuxuu idhi xeedhadii cuntada la kaalaya yacnii cunto ku keena wa calayha laxmu dajaaj wuxuu dalbay xeedhadaas iyada oo xeedhada korkeeda ay ku sugan tahay hilib digaag uu ku sugan yahay walxaal calayha laxmu dajaaj digaag eh, hilibkii uu ku sugan yahay korkeeda fa dakhala rajulu min bani taymillaah waxaa soo galay nin ka mida qabiilada taymillaah ka mid a waa jirib ka mida yani jiribada markaa carbeed ka mida taymna waxaa loo isticmaalaa bimacnaa in looga jeedo yani addoon oo kale marka taymillah waxay la macno tahay cabdillaah ninkaasoo axmaru cas shabiihun bilmawaali ninkaasoo shabahayo u eg addoommadii la xoreeyey u eg bimacnaa ninka qabiilkaas ka mida taymillaah waxaad mooddaa muuqaalkiisu inaanu carabtanba u ekayn baad mooddaa ou yahay mawla min almawaali oo addoommadii la xoreeyey inuu shabahaad mooddaa fa qaala lahu halumma abu muusa alashcari waxa uu ku yidhi kaalay oo bimacnaa nalacun halumma waxaa loo isticmaalaa laba macne mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa aqbil yani soo qaabil waa loo isticmaalaa haluma waxaa keenna waa la yidhahdaa noo kaalayna waa la yidhahdaa yani aqbil wa marka laba luqa ku sugan luqada reer xijaaz oo inaan wax damaa'ira la ilxaaqin oo la haleeshiin ee halumma ay laasimto taasi waa mid waana siday qur'aanka ugu timi sida labaad waxay tahay damaa'irta in la haleeshiiyo la yidhaahdo halumma halummaa halummuu halummii saas la yidhahdo hadduu siday qur'aanka ugu timi waxa weeye waa ismu ficil amar marka lugatulxijaaziyiin baa saasa sida ay qur'aanka ugu timi luqada reer najdiina waa in damaa'irta la ilxaaqiyo la haleeshiiyo oo ficil amara quman ay noqonayso fa qaala lahu halumma wuxuu yidhi kaalay oo noo kaalay fatalakkaa hilib digaagoo xeedradii saaran buu arkay markaasu waxa weye dib u walaacay wuxuu karahiyeystay hilibkan digaagga fa qaala wuxuu yidhi abuu muusa alashcari halumma kaalay buu ihi mar labaad buu ku celiyey wuxuuna ugu daray xadiiska fa innii qad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ya'kulu minh waayo anigu waxaan arkay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam isaga oo wax ka mida cunaya digaagga yani hilibka digaagga ee aada hadda markaa waxba ka qashaafayso wax ka mida isagoo cunaya nebigu sala allahu aleyh wasalam ayaan arkay ee noo kaalay kaalay cun macnuu saasuu dhacaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida hilibka digaaggu inuu xalaal yahay oo tayibaadka ka mid yahay waayo abu muusa alashcari waxa uu sheegay nebigu sala allahu aley wasalam inuu hilib digaag isagoo cunaya inuu arkay ayuu sheegay abu muusa alashcari marka marba hadduu rasuulku cunay calayhi salaatu wasalaam waa xalaal wax looga qashaafaa ama looga walaacaa meesha ma taalo waxaa kaloo laga qaadanaya in waxa weeye wakhtiyada qaarkood marar naadira ah inay najaaso cunto xaaraan kuma noqonayso xataa jallaalana kuma noqonayso waa jirta marka nahaa can akli jalaala nahaa can iljallaala jallaalada inuu nebigu reebay calayhi asalaatu wasalaam jallaaladana waxaa la yidhaahdaa waa neefka ama xayawaanka badanka waxa cunaa ay tahay saxarada ama najaasada ay tahay badanka wuxuu cunaa haddiinay badankii aynay ahayn wuxuu cunayaa najaase aynay ahayn ama saxaro aynay ahayn marar naadira inuu cuno jalaalo ku noqon maayo man kaana akharu aklihi alcadira bay culamadu waxay dhahen waa jallaala marka mar haddaynay khaalib ahayn xataa jallaalo ku noqon maayo oo tii la reebaayey cunitaankeeda noqon maayo haddii badanka uu noqdo wuxuu cunayaa saxarada iyo najaasada ay noqoto haalibkii ay saa noqotona markaa jallaaluu noqonaya ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen neefkaas ama noolahaas badiba cunaya sida haalibkee tirada badan leh najaasada cunaya ama saxarada cunaya ee la reebay wakhtigaa u cunayaa la diidayaa in la cuno laakiin haddii la doonaayo in la cuno waa la xabisayaa muddaa la siinayaa markaysaa wax wanaagsan la siinaya watayibaata marka muddo marka la xabiso ee marka uu iska cuno waxaas wanaagsan muddo lagu wado wixii kale waa ka baxayaan dabeed markaa dabeed waa la cuni karaa bay ahlucilmigu ay yidhaahdeen can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal ida akala axadukum طacaama falaa yamsax yadah nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wassalaam ida akala axadukum hadduu midkiin cuno طacaaman cunto u cuno falaa yamsax yadahu yaanu masixin gacantiisa xataa yalcaqahaa ilaa uu muudsanayo yaanu masixin ilaa uu ka muudsado yaanu masixin aw yulciqahaa ama ilaa uu cid ka yeelo qaar muudsanaya uu ka yeelo yaanu masixin yulciqahaa waxaa loo jeedaa yani cid kale ayuu markaa u muudinaya odhanaya muudso ciddaa u odhanaya muudsana yani farahayga markaa cuntada ku taalla ka muudso cidda ku odhanayaana waa inay yihiin cidaan ka qashaafayn oo ama marka waxaan ubadkiisii ah ama cid lamid ah marka waxa weeye cid aan dhibsanayn ayuu markaa u oggolaanaya inay gacmihiisa muudsato marka labadaa mid ilaa ay dhacdo yaanu masixin xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa laga qaadanaya barakada in lagu dadaalo barakatu acaam cuntada marka la cunayo barakaa soo degto cuntada ku soo degta barakadaasina cuntadoo dhan kuma wada jirtee qayb ka miday ku jirtaa marka barakada in la dayaco maaha saas aawadeed baa layna amray marka cuntada la cunayo in waxa weeye farihii la muudsado waayo waxaa dhici karta inay barakadii ku hadho faraha inta kaaga taaltaalla dabeedna barakadii cuntadu ku seegtaa dhici karta weelka laftiisa waxa saarsaaranee ku hadha waa inaan laga tegin axaadiistu waxay sheegaysaa waa in laga murdiyaa haddii cuntadii cid uga dambaynayso oo cid ka dambaysa ay cunayso iyada waxa weye markaa dee lama dayicin barakadii lakiin cid uga dambaynaysa haddayna jirin axaadiistu waxay sheegaysaa weelka laftiisa in laga murdiyo oo inta ku hadhaadhay aan loo dayn yani inta saarsaara cuntadii xataa marka laga cuno inta yaree saarsaarane marka waxa weeye ku taaltaalla weelka wax lagu cunayey inta yar ee ku taaltaalla ee weelka ku hadhay lafteeda intaasaa dhici karta barakada inay ku hadhay weliba axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay cuntada inta ugu dambaysa inay barakada ku sugan tahay riwaaya waxay sheegaysaa fa laa yadri fii ayi tacaamihi albaraka saxfada ama xeedhada ha murdiyo waayo ma garanaayo yani keebay ku sugan tahay qadarkeebay ku sugan tahay barakadu oo cuntadiisa ka mida taa ma garanayo laakiin riwaayo kaloo jasminaysaa soo aroortay oo tilmaamaysaa qadarka ugu dambaysay barakadu ku sugan tahay saas iyadaa sheegaysa marka barakada in lagu dadaalo waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nicmada ilaahay in la weyneeyo nicmadu ama ha weynaato ama ha yaraato waayo cuntada intaa yar ee ka mida farahaaga ku taalla markaad e, faraha wax ku cunaysay waa qadar yar weeye marka loo eego cuntadii kale marka qadarkaa yar tacdiim la weyneynayo daraaddeed oo aan nicmadii ilaahay laga abaalka darayn baa farihii loo muudsanaya marka waa tacdiim linicma nicamkii ilahay oo la weyneynayo ayay noocaasina noqonaysa marka saas aawadeed waa in laga ilaaliyaa e, meelaha nijaasada iyo ihaanada waa in laga ilaaliyaa oo haddii marka waxa weeye cuntadii oo farihii ku taalla yacni la biyo raaciyo xaaladda noocaas ah yacni waxay noqonaysaa dee inaan barakadii aad loogu dadaalin nicmadii inaan la ilaalin suuliyada iyo meelaha in lagu shubana waa in la jiraa waxa weeye tan noocaasoo kale waxay noqonaysaa nooc taxqiira yani waxa weye aad waa laysaga ilaaliyaa oo laysaga jiraa laakiin haddii qofkii markaa waxawe cuntadii aanu cuni karayn ma isku dirqinayaa ma isku khasbayaa si aan barakada u seegin jawaabtu waxay tahay wixii darar ku keenaya lama rabo inuu qofku sameeyo marka hore ha ku dadaalo cuntada inaanu iska badin oo israafka iyo arrinkaas waa in laga taxadiraa layska jiraa laakiin hadday noqoto cunta markaa meesha inay soo baaqato cuntada intii la qubi lahaa iska cuno iska waduun inuu yidhaahdo ma aha ay waxaa dhici karta darar taasi inay ku keento asheekh ibnu cuthaymiin baa la weydiiyey markaase sheekh waxaad ka warrantaa cuntadii hadday soo hadho miyaa la qubaya mise waa layska wadaya layska cunaya marka siduu qofkii doonayay inuu markaa noqdo yani maxalulqumaamaat yani wixii markaa cuntadii la qubayey meeshii lagu qubaayey inuu iska noqdo qofkii rabaa oo kaanahu meeshii qashinka lagu qubayo kale uu yahay dee kii doonaya ha yeelo calaa kulli xaal laakiin marka hore qofku inuu ka taxadiraa cuntada ziyaadada ah ee waxaweeye la karinayo waa in markaa layska ilaaliya cuntada waxaa fiican qofku isagoo doonaya in cuntadii markaa waxawn ay markaa ka dhammaato ya laakiin eh, isagoo ka dhergey oo aan rabin inuu isku sii tarqiyo oo uu is yidhaahdo waxa weye baylahda ka ilaali baylahda ka ilaali taasi waxa weye waa dhibaysaa darar bayna caafimaadkiisa u keenaysa caafimaadkiisa dhibaata ayay u keenaysaa ta noocaasi markaa waxa mid fiican ma aha waa in aad looga taxadiraa oo layska jiraa taasoo kale waa in layska jaraa xataa yalcaqahaa ilaa uu isagu muudsanayo aw yulciqahaa ama uu cid ka yeelayo qaar muudsanaya ciddaasina waa inayhin yihiin cid aan ka khashaafayn waa inay markaa yihiin waxay soo geliyaan eh, culammada qaarkood yani hadduu markaa yahay oo kale cid ka barakaysanayso kale uu yahay waxay noqonaysaa cuyulciqahaa eh, waa noqon kartaa laakiin tabaruga laga barakaysanaayo cid aan nebiga ahayn aahaartiisa laga barakaysanaya lafteeda nadar ku sugan yahay inkastoo shuraaxda qaarkood macnaha laftiisa sheegeen laakiin nadar baa ku sugan shaksi aan rasuulka ahayn sala allahu aleyh wasalam miyaa aahaartiisii laga barakaysanayaa oo tabaruk markaa lagu samaynayaa ta noocaasa ahlucilmiga qaarkood waa diidayaan inkastoo culammada qaarkood oo muta'akhiriinta ka midi ah ay aad u badiyeen arrinkaas wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk